بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد المحسنات المعنوية التورية ashirkeenu wuxuu ka bilaabmayaa boga laba boqol iyo sagaal iyo labaatan almuxasinaat almacnawiya wuxuu ka bilaabmayaa muxasinaadkii lafdiga ahaa ayaynu soo dhammaynay lafdiga iyo qaabka loogu dhawaaqayo marka la qurqurxinayo qaybtii aan soo dhammaynay bay noqonayaan laakiin marka macnaha la doonayo in la qurxiyo qaybtan tawriyada iyo dibaaqan soo socda iyo muqaabaladan iyo waxyaabahana lagu qurxiya xagga macnaha atawriyabaa uga horeysa haddaba kelimatu tawriya waa masder ka yimid ficilka warra ficilku markuu warraa yahay ra-du warra masderkeega waxaa la odhanayaa tawriya warraa tawriyatan baa la odhanayaa tawriyatan tawriyadu waxa weeye hadalkaaga oodan sariix ka dhigin ama hadalkaaga oodan caddaynin oo waxyaabo kale aad ku yaro qariso qarin baa meesha ku jirta markaa atawriya wax la ayaa ku jira meesha haddaba waxaynu samayn doonaa biidn illaah kelmad laba macno leh ayaynu isticmaalaynaa gabayga dhexdiisa waa kelmad laba macno leh labada macno midi waa qariib oo maskaxdaada usoo degdegaya midina waa baciid oo maskaxdaada horay uguma soo dhacayo ka qariibka a ah loo jeedi maaye macnaha baciidka ah ayaa loo jeedaya macnaha baciidkaynu haddaba ku macnayn doonaa biidn illah qaala siraajuddiin alwaraaq wuxuu uhi nin siraajuddiin alwaraaq la yidhaahdaa siraajuddiin alwaraaq nin la yidhaha gabaygan iska leh asuunu adiima wajhi can unaasin liqaau lmowti cindahum aladiibu warabu shicri cindahum bagiidun walow waafaa bihi lahumu xabiibun wuxuu أصون أديم وجهي عن أناس لقاء الموت عندهم الأديب ورب الشعر عندهم بغيض ولو وافى به لهم حبيب wuxuu idhi asuunu waxaan ilaashadaa adiima weji wejigayga haraggiisa waan ilaaliyaa saantaa wejigayga waan dhowraa buu yidhi waan ilaaliyaa can unaasin can su-aali unaasin dad inaan su-aalo ayaan ka ilaaliyaa su-aal dadeed baan ka ilaaliyaa dadkaasoo liqaaulmowti geeri lala kulmaa cindahum agtooda aladiib ay dee ay tahay wax wax faa'iideynayo oo kale geeridu ay kuu dhaanto inaad dadkaa wax weydiisato iyo inaad geeriyooto inaad geeriyootaa kaaga faa'iido badan warabu shicri wa saaxibu shicri ninka gabayga iska lihi cindahum agtooda baqiid waa nin la nicib yahay gabayaagana maba arki karaanba ilan gabayaaga waxba la siiyaaye nimankana niman waxbixiyaba maaha haddaba gabayaaba ma arki karaan warabu shicri cindahumu bagiidun aad bay u nicib yihiin qofka gabayaaga ah walow waafa haba u keeno bihi gabayga lahum iyaga xabiibun xabiibaha u keeno la doonayo gabaygee haddaba waxaa jira kelimatu xabiib tawriya ku jirta labada macnoay leedahay qariibka iyo baciidka xabiibku wuxuu ahaa qofka la jecel yahay almaxbuub baa loo yaqaanaa marna wuxuu noqdaa nin gabayaa oo caan ahaan jiray oo la odhan jiray xabiib binu aws nin la odhan jiray ama abi abitamaam abitamaama la garanaya ayaa magiciisa xabiib binu aws la yidhaahdaa haddaba kelimatu xabiib macnaha qariibka ay leedahay waa almaxbuub waa qofka la jecel yahay macnaha baciidkaa ay leedahayna waa ashaacir abutamaam buu noqonaya ama xabiib binu aws ayuu noqonaya shaacirka abutamaam la yidhaah haddaba macnaha maxaa xabiibka maxbuubka qariib ka dhigay ka la jecel yahay muxuu qariib u noqday wuxuu u noqday qariinaa meesha taallo waxaa ka horeeya oo beydka ku jirta baqiid baqiid macnaheegu muxuu ahaa kala necb yahay kolka xabiibka daba dhaca baqiidka kasoo horjeeda la jecel yahay buu noqonaya hada lmacna huwa huwa qariib markaa inaynu nidhaahno xabiibku waa maxbuub waa macno qariiba inaynu nidhaahno xabiibku waxa weeye ninkii gabayaagii xabiib bnu aws la oran jirayna waa macno baciida maanta waxaa loo jeedaa macnaha baciidka baciid baad hadaba ku macnaynaysaa asuunu waxaan dhowraa adiima wejii wejigayga saantiisa waan ilaaliyaa can unaasin dad baan ka ilaaliyaa dadka oo liqaa'ulmowti mowd lala kulmaa cindahum agtooda aladiib mid wax faa'iideynayo uu yahay wa rabu shicri gabayga ka u saaxiibkiihi cindahum iyaga agtooda bakiid waa mid la necab yahay aad bay u necab yihiin ninka gabayaaga ah walow waafaa bihi haba u keeno gabayga lahum iyaga xabiibun gabayaagii xabiib lo jiray jirayba ha u keenee nasiiru diin ilxamaami nin la odhan jiraa gabay tiriyey nasiiruddiin ilxamaamine wuxuu yidhi abyaatu shicrika kalqusuuri walaa ولا bihaa yacuuq wa min alcajaa'ibi lafduhaa xurun wa macnaha radiid wuxuu yidhi abyaatu shicrika gabaygaaga baydadka uu ka kooban yahay kalqusuur sida dabaqyada ayay u dhalaalayaan walaa qusuura wax dabaq ah oo bihaa iyada yacuuqu manciyaya oo madxi iyo ammaan u diidayaana ma jirto gabaygaaga baydadkiisa wax gabay ah oo la odhan karo ka wax dabaqa oo la odhan karo uu ka sharaf badan yahay ma jirto gabaygaagu waa sida dabaqyada ayuu qiibo u leeyahay wa min alcajaa'ibi waxyaabaha yaabka keenay waxaa ka mid a lafduhaa gabaygaaga lafdigiisu xurun waa xor lafdigaaga gabay ahaan xor buu u yaho cidna waxba kuma qeydna wa macnaaha macnihiisuna raqiiqun wuu jilacsan yahay waa macno raqiiq oo aada u dabacsan lafdi ahaanna waa u xor macno ahaanna waa raqiiq aada iyo aada u dabacsan haddaba gabaygaa marka aan eegayno kelimatu raqiiq laba macnay leedahay raqiiqu mar waxa weeye addoon weeye waa alcabd waana macnaha qariibka ah waxa qariib ka dhigay raqiiq inuu cabdi noqdo gabayga ayay ku jirtaa maxay xor baa ku jirta haddii cabdi la sheega haddii raqiiq la sheegana dee xorka ka kasoo horjeeduu noqon lahaa oo kaa xorta kasoo horjeeda ayuu noqonaya u fiirsa haddaba markaa waxaynu nidhi markaa raqiiqii mar wuxuu noqday cabdigii xor kasoo horjeeday marna wuxuu noqday maxay raqiiqii wuxuu noqday marna waxa jilicda san leh ee macaan ee wax adag oo rakaa kale aan ahayn ayaa raqiiq la odhanaya haddaba imika raqiiqii muxuu noqday wuxuu noqday alkalimaat alcadba almusalsala kelmadaha iska macaane ayar adu ma dhegaysan karaysid eed macnahooga u fahmi karaysid ayaa raqiiq la odhanaya macnaha baciidkaa buu ujeeda waana tawriyahalkay ku jirto abyaatu shicrika gabaygaagu baydadka uu ka kooban yahay abyaatu shicrika gabaygaagu baydadka uu ka kooban yahay kal kalqusuur waa sida dabaqyada oo kale dabaq baabad moodaaba kal kalqusuur waa sida dabaqyada oo kale walaa qusuura dabaqya ma jiraan bihaa iyada yacuuqu manciyayso ammaan iyo sharaf u um ka manciyaysa wa min alcajaa'ibi waxyaabaha lala yaabo waxaa ka mid a lafduhaa lafdigeegu xurun waa xor wa macnaha macnaheeguna raqiiqun waa raqiiq macnaheeguna waa raqiiqo waa macno dabacsan oo cid kastiba ay fahmayso qaala ashaabu ariif ashaabu ariif nin la yidhaahbaa gebay tiriyey wuxuu yidhi ashaabu ariif markuu gebayga tirinayey tbsma hagru lawzi can ibi nashrihi waqbala fi xusnin yajilu can lwaصfi halumuu ilayhi bayna qasfiin waladatiin fainaa qusuuna azaari tasluuxu lilqasfi tabasama waxaa dhoolla caddeeyey tabasama waxaa dhoolla caddeeyey thakru lowsi lowska foolashiisii ayaa dhoolla caddeeyey can diibi nashrihi naacow udgoon ayay xaggeega ka dhoolla caddeeyeen wa aqbala waxa soo qaabilay fii xusnin qurux isagoo ku dhex jira xusniga oo yejillu ka sarreeya canilwasfi in la tilmaamaba qurux aan la tilmaami karaynin isagoo ku dhex jira ayuuna soo qaabilay halumuu ilayhi bal u kaalaya bayna qasfin ku goosta iyo waladatin ku macaansadaba fa ina qusuuna zahri laamaha buu qusuuna zahri ubaxa laamihiisu tasluxu waxay u suubadaan lilqasfi bay u suubadaan qasfi in la jarto ama la gooyo way u suubadaan haddaba kelmadda maxaanku idhaahdaa kelmadda imika ay ku jirto tawriyadu waa lilqasfi weeyi halumuu ilayhi bayna qasfin wa ladatin faina gusuuna zahri tasluxu lilqasfi waa qasfi weeyaan kolkaa tawriyadu halkay ku jirtaa sababta ay qasfiga tawriyadu ugu jirtaana wax kale ma maahee qasfigaa laba macno lahaan jiray macno wuxuu ahaan jiray burburinta shayga la burburiyo macnona wuxuu ahaan jiray goosashada shayga la goosto waa goosashadii haddaba iminka ka looga jeedaa albaxth kelimatu xabiib kelmadda xabiib ee fi lmithaal alawal numberka koobaad ku jirta laha macnayaan laba macnoay leedahay axaduhumaa midkood almaxbuub waa ka la jecel yahay wahuwa almacna alqariib waa macnaha qariibkaa alladii kaasoo yatabaadar usoo degdegaya ilaa dihni maskaxda ayuu usoo degdegaya bisababi tamhiidi gogol xaadhka ayuuna ugu soo degdegay lahu isaga loogu gogol xaadhay bikelimati bakiid wathani ismu abitamaam waa abitamaam magaciisii ashaacir ninkii gabayaaga ahaa wahuwa xabiib bnu aws wa hada almacna macnahanina baciidun waa macno fog waqad araadahu shaaciru gabayaagu macnaha baciidka abuu ujeedaa walaakinahu taladafa wuxuu ku soo dhuuntay wuu soo latiif buu kasoo dhigay wax qarsoon oo fawaraa canhu wuu soo qariyey wa satarahu wuu soo asturay bilmacna alqariib buuna kusoo asturay wa kelimatu raqiiq kelimada raqiiqihi fi lmithaali haani numberka labaad lahaa macnayaan laba macno ayay leedahay raqiiqu alawalka hore qariibun mutabaadir waa mid qariiba oo dhow oo haddana soo degdegaya wahuwa alcabdu waa addoonka wa sababu tabaadurihi sababta uu usoo degdegay ilaa dihni maskaxdana maa sabaqahu waxa ka horreeyey oo min kelimatu xor weeyi waani ka labaadna biciid wahwa latiifu sahl waa kaas iska sahlan wa haadaa huwa ladi ka weeyaan anaa yuriiduhu shaacir gabayaagu uu ujeedo bacda an satarahu intuu qariyey ama uu asturay fii dili macna qariib macnaha qariibka macnihiisa hadhkiisi intuu inagu asturay wa kelimatu qasfi fi mihaal athali macnaha alqariib alkasru waa jebinta wa bidaliili tamhiidihi lihada lmacna biqowlihi faynaqsuuna zahri qasfigooda waa jebin markaa marka kalena ciyaar bay noqonaysaa wa macnaaha albaciidna wuxuu noqonayaa lacibu walahwu wa hada huwa almacna aladi waa macnaha qasada ilayhi shaacir gabayaagu u ujeeday bacda an ixtaala intii uu ku soo xeeladaystay fi ikhfaa'ihi inuu qariyo wa hada alnowc waxaa lagu magacaabaya oo min albadiic tawriya wa huwa waa fanu waa fani baraca fiihi ay ku xeel dheeraadeen shucaraau shucaraau misr wadanka masr gabayaagiisa iyo washaam fi lqarni asaabic qarnigii toddobaad iyo wahaaminkii sideedaad oo min alhijra waatow fiihi way la yimaadeen bilcajiibi wax lala yaabo alraa'ici oo aad iyo aad raa'icu ah alladii kaasoo yadullu kutusaya calaa safaa'i dabci dabcigoogu inuu nadiif yahay waalqudra iyo kartida cala lacibi ciyaarta ay u leeyihiin biasaaliibi alkalaam kalaamka asaaliibtiisa iyo usluubkiisa marka la baarayo alqaacida haddaba atawriya markaan tawriyada ka hadlayno an yadkura mutakalimu ka hadlaya waa inuu sheego lafdan lafdi mufradan mufrada lahu macnayaan laba macno ayuu leeyahay qariibun daahir mid waa qariiboo waana daahir oo u muuqda hayru muraad loomana jeedo wa baciidun midna waa fog yahay khafiyun waana qarsoon yahay huwa lmuraad isagaana loo jeedaa tamriinaat haddaba meel kaste oo tawriya ay ku jirtay waa inaad halkan soo tawri kartaa ama aad la soo boodi kartaayo si fudud aad u fahmaysaa bay noqonaysaa ishrax waxaad sharax ka bixisaa atawriya fi kuli miaalin min alamila sharxan waafiyan siraajudiin lwaraaq nin lo odhan jiray baa gabay tiriyey wuxuu idhi kam qaطca aljunuudu min lisaanin qallada min nadmihi nuxuura fahaa ana shaaciru siraajun faqطc lisaanii azidka nuura kam qaطca imise ayay gooyeen aljunuudu ciidamadu min junu min lisaanin carab alla maxay ciidamadu caraba jareen maxayna fadileen qallada ninkaasoo carabkaasoo nad siiyey oo u xidhay min nadmihi xagga gabaygiisa xaggiisa annuxuura qooro alla muxuu xariir u xidhay carabkaa ay ciidanku jareen qooro dahab muxuu u xidhay bimacnaa gabay maxaa muxuu akhriyey gabaygiibuu ka dhigayaa dahab qofkii loo tiriyeyna qoortiisiibaa lasoo qaadanaya nuxuur waa jamcu naxrin kam qataca aljunuudu ciidamadu imisay gooyeen min lisaanin carab carabka oo qallada min nadmihi nadmigiisa uga xidhay annuxuura qooraha ayuu dee dahab u xidhay fahaa ana shaacirun gabayaabaanahay siraajun siraaja faqdac lisaani iga jara carabka asidka nuuran nuur baan kuu kordhinay ana carabka iga jar nuuran ku kordhiye kalimatu siraaj bay ku jirtaa maxay kalimatu siraaj ayay tawriya ku jirtaa sababtuna waxa weeyi siraaj mar wuxuu noqonayaa laydhkan caadiga ah siraaj waa laydhkan caadiga ah faynuuska ayaa siraaj la yidhaahdaa marna ereyga siraaji ninkan gabayaaga magaciisa siraaj la yidhaha maxaa la yidhaha markuu bilaabayay qaala siraajudiin alwaraq kolkaas siraajku waa isaga marna magaciisi haddaba markuu leeyahay fahaa ana anigu shaacirun baan ahay siraajun macnihii qariibka ahaa waa laydhkii macnihii baciidka ahana waa magaciisii dee magaciisiibuu markaa iska qaatay fahaa ana anigu shaacirun gabayaa ahay gabayaaga oo siraajun dee magaciisaba siraaj la yidhah nin siraaj la yidhaah baan ahay ee faqtac lisaani carabka iga jar carabka iga jar wuxuu ujeedaa go carabka ma aha wuxuu ujeedaa ninka hadii aada xoole u dhiibto miyaadan maadan aamusiinin war waad ninka ninkaad xoole u dhiibto kolkaa iyo aamusi weeyaan ya ha juud buu qora juudkaa kasii fiicanba juudkaasaa ka wacanba kam qaaca imisu jaray aljuudu juudkaasaa ka wacanba kam qaaca aljuudu min lisaanin alla maxay deeqsinimadu carabagoysay siday u goysayna waxa wey way aamusiisay weeyaan deeqna marka la dhiibo uu aamusaya carabku oo qallada min nadmihi gabaygiisa u dhiibay annuxuura nuxuqooro fahaa ana shaacirun gabayaabaanahay siraajun magaciisa siraaj la yidhaah ee faqdac lisaani carabka iga jar deeqsinimo igaga jar azidka waan kuu siyaadini nuuran ana ammaan baan kuu kordhinaye markaa dee ninku uu wax kuu dhiibo waxoogaa ammaanan anna deeqaya deeqayaa buu leeyahay wa qaala waxaa kaluu yidhi yaa khajlatii wasaxaaifii suudun hadad wasaxaa'ifu labraari fii ishraaqin wamu'anibun lii fi lqiyaamati qaala lii akadaa takuunu saxaa'ifu lwaraaqi qiyaamada ayuu ka hadlaya markay dhacdo ee nin kasta buuggiisa lasoo hordhigo markaasuu hadlaya markaasuu qoomamoonaya ayuu wuxuu yidhi yaa khaajilatii wasaxaa'ifii suuduun hadad wasaxaa'ifu alabraari fii ishraaqi wamu'anibun lii fi lqiyaamati qaala lii akadaa takuunu saxaa'ifu lwaraaqi qiyaamada marka waraaqaha laysku dhiibo ayuu ka hadlay oo wuxuu yidhi yaa khajlatii alla yaxyaxaygow buu yidhi wa saxaa'ifi marka waraaqahaygu suudu wada madmadoobaadaan waraaqa wada madmadow marka lay dhiibo yaxyaxaygow oo qadad waxay ahaateen kuwo wada madmadow wa saxaa'ifu labraar dadka qiimaha leh waraaqahooguna waxay noqdeen fii ishraaq kuwa nuuraya wa mu'anibun lii mid icanaananaya fi lqiyaamati qiyaamada dhexdeeda mid i canaananaya ayaa qaala li igu yidhi wuxuu igu odhan doonaa qiyaamada ka i canaananaya akadaa takuunu ma saasay noqonaysaa saxaa'ifu lwaraaq waar ninkii waraaq waraaqihiisu ma sidaasay noqonayaan ma dembiilahaasu waraaq ahaa saasay dadku i odhanayaan buu yihi markaasaan la argagaxayaa arrinkaa ama aan ka naxayaaba waxay ku jirtaa culimo halkan tawriyada ku jirtaa waa kelimatulwaraaq waraaq mar waxaa loo yaqaanaa ninka waraaqaha iibiya ama ninka kutubta iibiya waraaq waxa weeye waa nisbo aad dadku uma fahmaan amilatulmubaalaa la moodaa maaha amilatulmubaalaqa kelimatulwaraaq waa nisbo nisbe weeyaanoo qur'aanka ma ku aragteen wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid dallaam maxaad ku macnaysaa ilaahay ma dulmi badna miyaad odhan haddaad tidhaa rabbigaa ma dulmi badna sawdiga dulmi yar u ogolaaday ilaahay badnidii unbay u diideen ilan yaridii umaadan diidine kolkaa waa nisbo rabbigaa dulmiba looma nisbeeyo weeye aayadaasi dallaam facaalkaasi waa nisbo haddaba waraaqna waa nisbo oo waa kii waraaqaha loo nisbaynaye waraaqaha iibin jiray waraaqu iibiyaa markaa marna waa ninkan gabayaaga maxamed ciise la yidhaah siraajudiin alwaraaq kolna waa gabayaaga kolka wuxuu yihi faya yaa khajlatii argagaxayga wa saxaaifii markay waraaqahaygu suudun qadad ay noqdaan kuwa wada madmadow wa saxaa'ifu labraari dadka qiimaha le waraaqahooguna fi ishraaqin ay nuuraan waa qiyaamada wa mu'anibu nin i canaananaya lii aniga fi lqiyaamati qiyaamada dhexdeeda ayaa qaala igu yidhi akadaa ma sidanay takuunu noqonaysaa saxaa'ifu lwaraaq waraaq waraaqihiisu ma sidanay noqonayaan hadaba waraaq macnaha qariibka ay leedahay waa waa waraaqaha ka iibiya ama kutubta ka iibiya way waraaq macnaha waxaa qariib ka dhigay saxaaif baa gabayga ku dhex jirtay macnaha baciidka ee waraaq uu leeyahayna waa ninkan gabayaaga ah baciid buu ujeedaa akadaa takuunu saxaaif lwaraaq gabayaagii waraaq waraaq lo jiray ma sidanay noqonaysaa weeyaan markaa waraqihiisi abulxusein aljazaar nin la odhan jiray baa gabay tiriyey abulxusein aljazaar wuxuu yidhi kayfa laa ashkuru ljizaarata maacish tuxifaadan waahjuru laadaaba wa bihaa saarat ilkilaabu turajinii wa bishicri kuntu arju lkilaaba gabay buu tirinaya wuxuu yidhi kayfa laa ashkuru seenan ugu mahadnaqaynin aljizaarata xirfadan sideenan ugu mahadnaqaynin maxaanku idhahdaa dadka wax gawraca xirfadooda waa jazaar baynu inagu nidhaa dadka wax gawraca soo maaha waa xirfadooda xirfadan dadka wax gawraca miyaanan umahadnaqaynin xirfada gawraca aad baan ugu mahadnaqaya kayfa laa ashkuru seenan ugu shukriyey aljizaarata gawraca xoolaha la gawraco seenan ugu shukriyeynin maacishtu intaa noolahay xifaadan anigoo ilaalinaya welibana xirfada waahjuru waxaan ka haajirayaa alaadaaba aadaabta iyo gabayadii waxaa waan ka haajirayaa buu yihi markaa xirfadaana waan u amaad waan u mahadnaqaya wa biha wa bisababiha xirfadaa ma arkaysaa gawraca ee xoolaha lasoo qalo iyada darteed bay saarat ilkilaabu aydu ahay turajini tii igu rajaysa ayduba waxay i rajayn jireen markaan midida qaato ilan meel neef lagu gawracay aygu wuxuun buu ka heliye ayguba wuxuu i rajaynayey markay midida igu arkaan ayay rajaynayeen wa bishucli anna gabayga uunbaan kuntu ahaa arjuu kii ku rajeeya alkilaaba ayda anna gabaygunbaan ayda ku rajayn jiray aydunaa aniga waxay igu rajayn jireen midida buu yidhi haddaba kelimatulkilaabta dambe ayay tawriya ku jirtaa kilaab laba macnay leedahayoo macnaheega iska qariibkiihi waa macnahan caadiga ah ee aygan caadiga ah wey macnaha xaqiiqadiihi xaqiiqada qariiba waa macnahan caadiga aygu uu leeyahy aygan ciye ee suuqa jooga macnaha baciidka ee kelimatulkilaab ay leedahay waxay noqonaysaa dadka xunxunee adduunyada u go ninka shilinkuuni u muuqdo ayaa kilaab la yidhaahdaa imaamu shaafici kilaab haddaad aragto ahlu adduunyadu u yaqaanayba waa kii gabayga odhan jiray tamuutu lusdu fi lgaabaati juucan walaxmu da'ni taakuluhu lkilaabu wacabdun qad yanaamu calaa xariirin waduu nasabin mafaarishuhu turaabu markuu ka hadlayey dadka ilaahay xidhiidhka lale iyo dadka adduunyada u go-ay ayuu lahaa libaaxdiina kayntay gaajo ugu dhimanaysaa waa dadkii ilaahay xidhiidhka la lahaa aydiina hilibkiibay halkan ku jaqayaan buu yidhi ay ku cunayaan aydaasi waa dadkii adduunyada u go-ay wa cabdun qad yanaamu calaa xariirin waxaa laga yaabaa addoonku inuu xariir iyo dabaqyo ku hurdo waduu nasabin kii xorta ahaana mafaarishuhu turaabu caraduu goglanayaa buu yihi oo firaash ma haysto imaamu shaafici buu ahaa markaa waxaan uga soconnaa alkilaab kolkaa waa dadka adduunyada u go-ay wuxuu leeyahay ayga caadigiihina mididuu igu rajeeyaa anna aydaan ayaan ku rajeeyaa gabayga buu yidhi kolkaa aydaasi waa dadka adduunyada le markaanu gabiyo ayay in yarii dhiibaan buu leeyahay markaa kolka aygaa dambe waa macno baciidoo dadkii adduunyada ayuu uga jeedaa kayfa laa ashkuru seenan ugu mahadnaqaynin aljizaarata xirfadan jizaarada ee wax gawraca maacishtu intaan loo noolahay xifaadan anigoo ilaalinaya waa ahjuru kana haajiraya alaadaab wabihaa saarad sidee wa bihaa iyada darteed bayba saarad ku noqotay alkiraabu aydu waa ayda xaqiiqada ah turajini tii i rajaysa wa bishicri anna gabay baan kuntu ahaa arju kii ku rajeeya alkilaaba ayda majaaska ah ee dadka adduunyada u go-ay bedrudiin adahabi wuxuu yihi gabay isagoo tirinaya rifqan bikhillin naasicin ablaytahu bikhillin saaxiib u naxariiso naasixin kuu naseexaynaya war balu dhimri buu yidhi saaxiibka kuu naseexaynaya ablaytahu waad imtixaantay sadan jeedsi baad ku imtixaantay iyo wahajiran inaad ka hijrooto war saaxiibkan kuu naseexaynayeed ka jeedsatay eed ka hijrootay war bal saaxiibkan inaga ilaali buu yidhi oo saaxiibka aada iyo aada ugu dadaal waafaaka waxaa kuu yimid saailu damcihi ilmadiisii dareeraysay baa kuu timid faradadtahu waad celisay fi lxaali isla markiiba nahran hanjabaad baad ku celisay nahran hanjabaad ayaad ku celisay kelimatu nahri waxay laba macnay leedahay macnaha qariibkiihi nahri markaa tidhaa waxa weeye webiga weeyi waxaa dareeraya sida webiga u dareera sababtuna waxa weeye saailu damcihi baa meesha ku qoran saail iyo damci iya meesha ku qoran kolkaa nahrigu waa webi macnaha baciidkiihina waa naharo oo hanjabaada ah masderkeega ilaahay saw ma ama yatiima falaa taqhar waama saaila falaa tanhar waa maxay tanhar macnaheegu waa hawhanjabin kolkaa waama saaila falaa tanhar masterkeegaa nahran la yidhaahdaa haddaba nahri buu uga jeedaa waafaaka waxaa kuu yimid saa'ilu damcihi ilmadiisii daadanaysay faradatahu waad celisay fi lxaali markiiba nahran iyadood moodo buu ku leeyahay nahran hanjabaad baad ku celisay yaa caadilii fiihi qul idaa badaa kayfa aslu yamuru bi kula waqtin wa kulamaa mara yaxluu wuxuu yidhi yaa caadilii fiihi ka igu canaananayo war kan igu canaananayo qul lii waxaad igu tidhaa hadal idaa badaa markuu soo muuqdo kayfa aslu seen uga samri war qulli bal ila hadal buu yidhi qulli waa ila hadal idaa badaa ninkani markuu soo muuqdo ama soo daahiro kayfa aslu seenu sabri ba ma anigaa ymuru bi wuu isoo maraya kula waqtin waqti kasta wuu isoo maraya wa kulamaa mara mar kastuu isoo marana yaxlu wuu sii macaanaanayaaba wuu sii qurux badnaanaya markuu ii yimaadaba war ninka igu canaananayo buu yihi bal ila hadal oo markuu ii muuqdo seen uga adkaystaa wuu isoo maraa mar kaste mar kastuu isoo marana isagoo sii wanaagsanaaday buu isoo maraa haddaba waxay tawriyadu ku jirtaa wakulamaa mara kelmadda mara bay ku jirtaa macnaha qariibka ay leedahay waa qadhaadhka min almaraara bay ka timid maraara macnaha qariibki waa qadhaadh oo waxaasi waa muri waadigii ohan jiray waa qadhaadh waadigii odhan jiray waxa macnaha qariib ka dhigay muriga in qadhaadh lagu macneeyo waxa keenay yaxluu baa ka dambaysa oo macaana macaanida isku dhadhow baa la isku fasiraa kolkaa maradaa inaynu maraaran nidhahno in qadhaadh ku macnayna ayaa qariiba laakiin imika min almuruuri baan ka keenaynaayo waa maritaan min almuruur marna waa min almaraara oo waa qadhaadh marna waa min almuruuri oo waa maritaan muruur baa haddaba looga jeeda wa qaal waxaa kaluu wa riyaadin waqaftu ashjaaraha waqafat ashjaaruha watamashad nismatu subxi ilayha daalacat awraaqaha shamsu duxaa bacda an waqacat alwurqu calayha wa riyaadin badanaa buu yihi beero waqafat ashjaaruha dhirteedii ay istaagtay dhirtii baa caadi wuquuf u samaysay iyo joogsi wa tamashad nasmatu subxi subaxda naacawdiisiibaa ilayhaa xaggeyga usoo lugaysay beero dhirtii ay taagan tahay naacawdii yaridna ay dhex lugaynaysaa badan ah daalacad waxaa hoosta ka eegtay awraaqaha caleenteeda waxaa hoosta ka eegtay shamsu duxa barqinka cadeediisiina hoostay ka eegaysaa buu ku yidhi bacda an waqacat alwurqu bacda an waqacad intay isku taagtay alwurqu buu ku leeyahy bacda an waqacad intay ka dul heestay alwurqu xamaamkii midab midabka ahaa ee caleen caleenta ahaa calayhaa dusheeda bacda an waqacad intay ka dul heestay alwurqu xamaamkii caleen caleenta ahaa calayhaa dusheeda haddaba tawriyadu waxay ku jirtaa kelimatu waqacad bay ku jirtaa kelmadda waqacad laba macnay leedaha mar waa tawqiica oo waa saxeixa qofku inuu saxeixo waqacad waa tawqiic oo saxeix weeyaan marna waqacad waxay noqotaa ka dulheeska shayga marka laga dulheeso ayaa waqaca la yidhaahdaa kolkaa waxa weeye imika dulhees baa loo jeedaa in laga dulheesaa imika loo jeedaa sababtuna alwurqudana jamu waraa waraa ma garanaysaa xamaamkaa waraa la yidhaha mid kamid a ah. waraa waa caleen caleen noocan dhirta u yaro eg ayaa waraa loo yaqaana af carabiga wa riyaadin beera badana waqafad ashjaaruhaa dhirteedii ay istaagtay watamashad ay dhex lugaysay nasmatu subxi subaxda naacawdeedu ilayha xaggeyga ay u lugaysay daalacad awraaqahaa caleenteedii waxaa daalacday shamsu duxaa barqinka cadeediisii bacda an waqacad intii ay ka dul heestay alwurqu xamaamyada wurqaha loo yaqaanaa calayhaa dusheedii waqaal shaabu dariif wuxuu yihi qaamad xuruubu dahri ma bayna riyaadi sundusiya wa anta biajma wa atat biajmacihaa litagzuwa rawda alwardi ljaniya laakinaha اnkasarad ln nalwarda shawkatuhu qawiya qaamad waxaa halkan istaagtay waxaa ka dhacday halkan xuruubu dahri sanadka dagaalkiisii war sagaalki dagaalkii sanadkuba halkan uka bilowday buu yihi qaamad waxaa istaagay xuruubu dahri sanadka dagaalkiisii baa istaagay maa bayna riyaad beeraha dhexdooda asundusiya xariir xariirta la moodo beerahan xariir xariirta la moodo ayuu dagaalkiiba ka dhex bilowday buu yihi wa atad waxay la timid biajmaciha gebigeediiba litazuwa si ay ugu duusho rawdat alwardi beerihii ubaxa si ay ugu duusho aljaniya ee midhaheega la guranayay janiya waa midhaha markay bislaadaan beero ubaxoo midhahooga la guranayo ayay kusoo duulayaan laakinaha inkasarad way jabtay buu ku leeyahay bartaasay ku jabtay maxaa sababay lianna alwarda ubaxa shawkatuhu awooddiisu qawiyatu way xoog badan tahay shawkatuhu qawiya war ubaxa awooddiisaa xoog badan kelmadda shawkaa ayay tawriyadu ku jirtaa shawkada marna waxaa loo isticmaalaa qodaxda marna shawkada waxaa loo isticmaalaa awoodda iminka awood buu uga jeedaa markaa qaamad waxaa bartan ka bilowday wuxuu ka hadlayaa beer yaroo wanaagsan wanaagsan ay dadka intay u yimaadeen gurta ay isleeyihiin dagaal baa meesha ka bilowday oo beerta maxaa lagu falaya saw kurkii laga guranayo war dagaal baa meesha ka socda talow yaa laga badin doona ubaxa badin doona meelaha ubax beeraha badin doona waayo beeruhu dee uba xoogu waa qawi buu ku awood adag buu leeyahay siduu u badinayaa macnaheega dadka iskama celinaye waxa soo hadhaya baaqigaa badnaanaya kolkaa inuu beertii badisay buu ka dhigaya markaa gabayaagu baaqigii markuu soo hadho dadkii waxay ka guranayeen ma ka gurteen isagii baa kolkaa baaqi noqday qaamad waxaa istaagtay xuruubu dahri sanadka dagaaladiisii maa bayna riyaadi beeraha dhexdooda asundusiya xariir xariirta ah wa aatat biajmacihaa gebi ahaan way la timid litazuwa si ay ugu duusho rawdat alwardi beeraha ubaxa aljaniya ee midhahooga la guranayo laakinaha nkasarad way jabtay liana alwarda ubaxa shawkatuhu awoodiisu qawiya way xoog badan tahay nasiiru diin lxamaami muxuu yihi juuduu linasjaca bilmadi xicalaa culaakumu sarmada faadiiru axsana maa tugaridu cindamaa yaqacu nada wuxuu yihi juudu war deeqa war wax bixiya buu yidhi od bakhaylin ha noqonina juudu deeqa linasjaca si aynu ugu heesno bilmadiixi ammaanta calaa culaakum idinka sharaftiina aynu ammaanayno sarmadan si joogto ah war bal deeqa aynu oo si wanaagsan u deeqa oo sharaftiina si weyn aynu u ammaano juuduu deeqa linasjaca aynu ugu heesno bilmadiixi ammaanta si aynu ugu heesno calaa culaakum sharaftiina sarmadan ee joogtada ah faadiru waan duulaya axsana ma faadiru halkan faadiru baa idiin qoran sax fadayr al ma wadataa sax fadayru shimbiruhu axsanu maa kii ka ugu wanaagsan tuqaridu ay ka heesto weeye cindamaa yaqacu nada dharabka iyo dhadadu markay dhulka soo fadhiisato shimbirtuba waxay ugu wanaagsan tahay buu ku leeyahay markay dhadada aragto haddaba kelimatu nada ayuu ayuu ku jiraa tawriyo annada annada macnaheega dhowr macno ayaa jirta oo mar waa deeqda annada mar waa deeqda marka wax la deeqo ayaa anada waa deeqsinimada waa aljuud marna anada waa habeenka gelinkiisa dambe dhibic dhibicda maad aragtaan jiingadaha ku duldaada ama dhirta taana waa loo yaqaanaa haddaba macnaha qariibka ee anada ay leedahay waa dhibic dhibicda waayo shimbiro hees ayaa meesha ku qoran oo fadayr iyo axsan maa tuqarid baa ku qoran shimbiru waxay cida bilaabaan habeenka niskiisa dambe habeenka niskiisa dambena dharabka ayaa ku haboon haddaba waxaad ogaataa imika anadaadani baciid buu uga jeedaayo deeqsinimuu ujeedaa juudu wardeeqa linasjaca aynu heesno bilmadiixi ammaan aynu ku heesno calaa culaakum sharaftiina la ammaanayo sarmadan oo joogtaa fadayru shimbiruhu axsanu maa kiika ugu wanaagsan oo tuqaridu ay heesaan waa cindamaa marka yaqacu nadaa deeqdu ay dhacdo marka wax la deeqo iminka deeq buu ku macnaynaya siraajudiin ilwaraaq wuxuu hi waa nin gabayaa oo maanta in badan buu ina haystaa ninkaa gabayaagiihiye waqaftu biadlaali اlaxibati saa'ila wadamciya yasqii hama cahda wamachada wamin cajabin anii urawi diyaarahum waxadii minhaa xiina as'aluha sada wuxuu yihi waqaftu biadlaali axibati saa'ila wadamcii iyo yasqii hama cahdan wamachada ومن عاجب أني أروي ديارهم وحظي منها حين وحظي منها حين أسألها السدى وحظي يأذا إن لفتحية يا في عن وحظي إن ليرهدو وقفت وحن استاغيبو يري نكاسي الأحبة أضلال وحن لو يقانا ميلا ريركو كقوران سوما تقاني barta reerku ka guuraan ayaa adlaal loo yaqaana waa jabadka markaa dhaqan idil baa ku salaysnaa kelimatu adlaal in badan waad arki doontiin suugaanta carbeed waqaftu waxaan istaagay biadlaali laxiba dadka isjecel jabadkoogii ayaan istaagay saailan anigoo wax su-aalaya jabadka wa damciya ilmadayduna yasqii waxay waraabinaysay ama halkaa cahdan xilli iyo wa machadan meeshaa machad an ballan anu isku ogeyn barta ayay waraabi waraabinaysay buu yidhi ilmadaydina halkaas ayay waraabinaysay ay goynaysay wa min cajabin waxa wax lala yaaba ani anigu urawi waxaan dherginayay diyaarahum guryahooga guryahoogaan waraabinayay wa xadii nasiibkayga minhaa guryahooga aan ka helayna xiina as'aluhaa markaan su'aalo asadaa kelimatu sada laba ay leedahay labada macno ee kalimatu sada ay leedahay waxa weeye mar waa oonka marna waxa weeye jabaq celinta guryaha waaweyn markaad ka dhex hadasho codkaaga saw dib gidaarka iyo guriga kuguma soo celiyo jabaq celintaasaa sodaa la marna waa oonka weey hadaba imika halkan oo kale macnaha qariibkiihi oon buu ahaa sababtuu oonka u yahay waxa weeye urawi iyo waraabin iyo ayaa meesha ku qoran kolka macnaha ku habooni oon buu ahaa baciid buu uga jeedaayo jabaq celin buu uga jeedaa guriga markaa su-aasha weydiiyo keliya waxaan helaa buu leeyahay maxay jabaq celinoo guriguunbaa codkaygii dib iigu soo celinaya buu yidhi waqaftu waan istaagay biadlaali laxiba dadka isjecel adlaashoodii baan istaagay saa'ilan anigoo su-aal samaynaya wa dabciya ilmadayduna yasqi waxay waraabinaysay ama halkaa cahdan cahdi iyo xilli wa machadan iyo machad meesha aanu isku ogeyn ballan aanu meesha ku kala qaadanay wa min cajabin waxaa wax lala yaabaa ani anigu urawi waxaan waraabinayay diyaarahum guryahooga waxadii nasiibkayga minhaa guryaha iiga ahaaday xiina as'aluhaa markaan su-aalana asada waa jabaq celin qaala bnu daahir wuxuu yihi shukran linasmati ardikum kan ballaqat canii taxiya laa garwa in xafidtu axaadii ah halhawaa fahya dakiya wuxuu yihi shukran mahadsanid buu yihi yaa talow mahadsaniduu ku leeyahay linasmati ardikum naacawda dhulkani alla ilah way mahadsan tahay buu kan ballaqad cani imisay iga soo gaadhsiisay taxiya salaan alla imisay salaan iga keentay salaan imisay iga qaaday buu kan ballaqat canii taxiya imisay naacawdani salaan iga qaaday oo dadan jecle ay u geysay imisay aniga ii keentay maaha salaanta ballaqat caniida caniida ilaya noqon lahayd haday salaan bay ii keentay ay tahay kan ballaqat canii taxiya imisay salaan iga qaaday laa arwa waxa xaqiiqa ah buu in xafidad in xafidtu haddaan xifdiyo halkaa in xafidat bu mise in xafidtu bu yidhi ta'daa muxuu xarakeeyey laa qarwa waxa xaqiiqa ah buu yidhi in xafidad haddii ay xifdido axaadiid alhawa sheekooyinka dadka isjecel fahya dakiya inay tahay mid aada iyo aad dakiye ah oo u maskax badan haddaba halkan waxaa ku qoran kelimatu dakiya tawriya ku jirta laba macnoay leedahay dakiyadu mar waa udgoonka marna waxa weeye maskax badnaanta yaa qariiba udgoonka ayaa qariiba waayo halkan waxaa ku qornayd nasma naacow baa ku qornayd naacawda yaa ku haboon udgoon kolkaa macnuhu ujeedaa waa baciidka oo maskax bannaan wey hadday xifdido buu ku leeyahay dadka isjecel sheekooyinkeega fahya dakiya alla maskax badanaa buu ku leeyahay naacawdu waa naacaw maskax badan qaala ibnu nubata almasri ibnu nubata almasri nin la odhan jiraa isna gabaytiiye wuxuu yidhi wanahru yushbihu mibradan فلأجل daa yجl sad wuxuu yihi markuu hadlay wuxuu yihi wالnahru webigu yushbihu wuxuu shabahaa mibradan tallaagad buu shabahaaba webi yaroo tallaagadaad moodo balka waran siduu biyaha uqaboojiyey uu uqaboojiyey uu uqaboojiyey فلأجli daa arrinkan dartii ayuu yjlu u kacayaa buu kuleeyah meesha uga kacayaa asada daxalkuba haddaba kelimatu sada laba macnay leedahay mar waa daxalka birta ku hadha marna waxa weeyaan maxay oonka hadda mar dhaweydna macno saddexaad baan soo marnay maad ogeydeen macnaha saddexaad maxay ahayd jabaq celin baan soo marnay taa jabaq celinta maaha imike asadaa mar waa daxalkii marna waxa weeye maxay marna waa daxal marna waa oon macnaha qariibkii waa oonka waayo webi baa laga sheekaynaya iyo qabow baa laga sheekaynaya kolkaa mib in aad ku macnayso sadaa oon ayaa qariiba uma jeedo ka daal buu ujeedaa haddaba markuu daxalka yahay hamsa ka maqan oo asada sideedan daxalka lama af afcarabige asada u weyaan daxalku asada u hamsahaasa xagga sarfiga iclaal ku dhacayo markaas alif loo bedelo asada la yidhi layliska ugu dambeeya gabayga shanaada ku qoran ee kada ishrax waxaad sharaxdaa qowl ibnu daniyaal ninkii la odhan jiray abiib lcuyuun daniyaal waa abiib lcuyuun dhaktarkii indhaha ayuu ahaa wabayin waxaad caddaysaa maa fiihi waxaa ku jiro min min xalaawati tawriya ya saaili an xirfati ya saaili can xirfatii fi lwaraa wa daycatii fiihim wa iflaasi maa xaalu man dirhamuhu man dirhamu infaaqihi ya'kudu min acyuni nnaasi ya saaili ya muu idiin fadxiyey saaili mise ma xarakaynayo ma xarakaynayo okay yaa saailii ka isu'aalaya can aniga shaqadayda ka isu'aalaya fi lwaraa makhluuqa dhexdiisa war makhluuqan waxaan ka qabto ka iweydiinayo wa daycatii ka iweydiinaya aniga shaqadayda fiihi makhluuqa wa iflaasi iyo iflaaskayga sidan dee u ah. daycada loo yaqaanaa laba macnoy leedahay kolley laakiin iminka halkaa uma jeedno daycadu mar waxa weeye shaqadaada shaqadaada lafteedaa dayca la yidhaahdaa marna dayacankaaga walaasina sidaan u ilaasay aan ukhasaaray weeyaan ka i weydiinayo maa xaalu man dirhamu infaaqi war bal waxaad ii ka shilinka uu bixinayaaba ya'khuduhu uu qaadanayo min acyuni innaas dadka indhahooga maa xaalu man kii xaaladiisa bal iiga sheeg dirhamu infaaqihi shilinka yaruu bixinayaba ya'khuduhu qaadanaya min acyuni innaas dadka indhahooga ka qaadanaya kelmadda jumlada haddaba ya'khuduhu min acyuni innaas baa laba macno leh mar waxay noqon kartaa ka indhaha dadka daweeya oo eeg ninka bal waxaad iga sheekaysaa shilinka uu qaadanayaba indhadad ka qaadanaya indhadad oo markuu dawe ninkani waa dabiibkii indhaha kolkaa isagaa gabayga tirinaya wuxuu leeyahay warka shilinka uu bixiyaba indhadad ka qaatay bal ka sheekeey buu yidhi waxaa kaloo lagu macnayn karaa macno kalea lagu macnayn karaa oo maxay ah waxaa kaloo aynu ku macnaynaynaa macno labaad oo odhanaya ya saaili an xirfatii fi lwara markayn eh, yaudhu min acyun nas waxaan ku macnaynaynaa macno labaad macnaha labaadaan ku macnaynaynaa wuxuu noqonayaa dadkoo arkaya ayuu qasab kaga qaadanaya ka dadkoo arkaya qasab kaga qaadanaya ka war labadaa macno hadaba macnaha baciidkiihi waa ka qasabka ku qaadanaya waayo inaynu ku macnayno ka dadka indhahooga dawaynaya dee isagii baaba meeshaaba wax laga sheekaynaya ay kaa tahay yaa saaili ka i can xirfati aniga shaqadayda i su-aalaya filwaraa makhluuqa dhexdiisa aan ka shaqeeyo waa daycati iyo dayacankayga fiihim dadka dhexdooda wa iflaasi iyo aniga iflaaskaygiiyo markaan dee aan iflaaso maa man warkii xaaladiisa ka sheekee dirhamu infaaqihi shilinka aan bixinayaaba ya'khuduhu uu qaadanayo min acyuni innaas dadka indhahooga ka qaadanaya halkaas horta qaybtaasi inoogu dhamaatay waxoogaa rubuca aan waxaynu kaga gaadhsiinaynaa adibaaq ibaaqu uu ka fudud yahayo tawriyada oo kale maaha ibaaqu waxa wey gebigiisa marka ibaaq laga sheekaynayo hadalku macaaneeyaa mar dibaaq ku hadasho hadalkaagii wuu sii macaanaynaya wuxuu noqonayaa muxasinaad almacnawiya waxa weeye dibaaqu eeg markaad erey sheegto jumlo haddaad ku hadlaysa erey kasoo horjeeda waa inaad ku dartaa erey kasoo horjeeda qur-aanka ma u fiirsateen haddii ilaahay jannada ka hadlo muxuu ka hadlaa naartu ka hadlaa hadduu ilaahay ahlu jannaha ka hadlanayuu ka hadlaa ahlu naarkuu ka hadla sidaa darteed mathani baaba la yidhaahdaaba qur'aanka maaani waa la labalabeeyey haddii faasiq laga hadlo saalix baa laga hadlaa kolka wa wa waa arimo isku lalamaan wey dibaaqu hadaba wuxuu ka sheekaynaya hadalkaagu inuu isku lalamaanaado markaad hadal ama waraaqad qorayso dhul markaad sheegto waa inaad cirku soo dartaa dhulki cirkaba waa inaad tidhaahdaa haddaad lab tidhaa waa inaad dhadig meesha keentaa haddaad wanaag sheegto xumo laba macno iska soo horjeeda kolkaa dibaaqa waxaa loo qaybiya dibaaqu salbi iyo dibaaquliijaabo dibaaquliijaabku waa laba macno sidooda iskaga soo horjeeda dibaaqu salbiguna waa lafdi quro marna ifbaad laga dhigo marna nafyi lagu daro sida yaclamuuna aahira min alxayaati dunya laa yalamuun yaclamuuna aahira min alxayaati dunya laa yaclamuun can umuuri aakhira waxba kama yaqaanin umuurta aakharo yaclamuuna aahiran min alxayaati dunya adduunyadana dhaldhalaalkaygan sara yaqaanin alamila dibaa qabal haddayla eega ilaahay asxaabulkahfiga ayuu aayadan kaga hadlo wuxuu yidhi wataxsabuhum waxaad u malayn ay qaada niman soo jeedaad u malayn wahum ruquud hadda way hurdaan halkeybuu dibaaqu ku jiraa labada ere iska soo horjeedaa waa labadee ay qaad iyo iyo ruquud baa iska soo horjeeda hadalkaagii macnuu samaynaya markaa wataxsab xagga macnaha dhalaal buu ayuu yeelanaya wataxsabuhum ayqaadan wahum ruquud khayru lmaal haddii waxaa ugu khayr badan caynun saahiya il soo jeeda il soo jeeda oo licayni naaima il hee ilaalinaysa maxay il huruda il huruda waxa weeye adigu waa inaad usoo jeedaa dee indho hurda si aad u badbaadiso labada ere iska soo horjeeda ma haysaa saahina isaga soo jeed maaha naaimana waa hurdo yastakfuuna min annaas dadkay iska qarinayaanay ka dhuumanayaan walaa yastakfuuna min allah ilahayna iskama qarinayaan labada hore dibaaqulijaab baa la yidhaha kuma jirin ereyada sidooda iskaga soo horjeeday yastakfuuna min annaas walaa yastakfuuna min allahna yastakfuun laa yastakfuun way iska soo horjeedaan oo midna way isqarinayaan oo dadka iska qarinayaan weyi ilaahayna iskama qarinayaan nafiga laa ah ayaa iska soo horjeedka keenay muxuu noqonayaa dibaaqaasi markaa dibaaqu salbi buu noqonaya qaala samawa wanunkiru in shinaa cala nnaasi qawlahum walaa yunkiruuna alqawla xiina naqulu qolada kitaabka qortay beydkan inay u dambaysiiyaan bay ahayd beydkan inay ugu dambaysiiyaan bay ahayd kitaabkaba aakhir inay ka dhigaan kelima waynu arki doonaa bal hadda kolley wiigan waynu arki doonaa biidni illah waxa ugu dambeeye sababta waxa weeye ninku markuu balaaqada barto eeg markuu balaaqada barto beydkan macnihiisa oo wanunkiru waanu inkirnaa cala naasi dadka dusho wanunkiru waanu inkirnaa inshinaa haddaan doonno cala naasi dadka qawlahum hadalkooga har hadaloo hadalkaagaa dhaliilha laga waayo nin balaaqali haka waayo haddaad balaaqo leedahay haddaad hadasho hadalkaaga dhaliil wuu yeelanayaa kolley laa maxaala ilahay kalaamkiisun baan dhaliil lahayn haddaad hadasho hadalkaaga dhaliil waa laga helayaa wanunkiru waanu inkiraynaa inshinaa haddaan doonno cala naasi dadka dushooda qawlahum hadalkooga walaa yunkiruuna alqawla hadalka ma inkiraan xiina naquulu anagu markaanu leenahay or anagu balaaqaanu naqaanaayo markaanu hadalno hadalka iyaga dhaliilu heli maayaan buu ku yidhi laakiin iyagu hadday hadlaan hadalkoogu wada dhaliil iyo ceeb baanu kasoo saarayna kolkaa waxaa culimadu aada u door bidaan gebagebada iyo khitaamka in laga dhigo ardayga soo aflaxay in derajadiisa uu ogaado maalintaa waa waxyaabaha jaa-isada loo bixiyo ninba waxbuu kitaabkiisa kusoo gebagabeeyaa kolkaa ragga qaar baad aragteenoo oh, khaatamu xadiidiyo Eh, thawbu khazin iyo baabu saaj ajrumiga se kumaydaan arag muxuu khaatamu xadiid ugu gabagabeeyey war waa abaalmarinta ardayga uu helayo kolkaa khaatamu xadiid fargash yaroo dahbir ah thawbu khazin maro yaroo xariir ah baabu saajin albaab yaroo baxarasaafa waa abaalmarintii weeyi waa jaa-isadii weeyi kolkaa la soco dhinac kalena way jirtaayo kitaabkiisa khaatam markuu usoo qaadanayo muxuu uga jeedaa inuu yar yahay xadiid markuu ka dhigayna inuu biryuhu adeg yahay yaa kolkaa eg waa fargashi uu yar yahay waana iska xadiid aad buu adeg yahay kolkaa nimba waxbuu hadal kitaabkiisa kusoo gebagabeeya wanunkiru waan inkiraynaa inshina haddaan doonno cala naasi dadka dushooda qawlahum hadalkooga walaa yunkiruuna qawla hadalka ma inkiraan xiina naquul markaan leenahay haddaba nunkiru iyo yunkiruun ka waran mayna iska soo horjeedin maxaa keenay inay iska soo horjeedaan laada ibaaqaasi muxuu noqonayaa baijaab ba mise waa salbi dibaq silbi albax idaa ta'amalta markaad ka fikirto alamhilata almutaqadima tusaalayaasha hore wajadta kulan mid kasta waad heli oo minhaa kamid ihi mushtamilan isagoo koobsaday calaa shayin shay iyo wadidihi kii kasoo horjeeday falmithaal اwl namberka koobaad mushtamil wuxuu koobsaday cala kalimatayn ay qaadan iyo ruquud wlmithaal athani mushtamil wuxuu koobsaday cala kalimatayn saahir iyo naaima ama almithaalaan alakhiiraan labada namber ee ugu dambeeya fakulu minhumaa mid kastoo kamid ihi mushtamil wuxuu koobsaday calaa ficlayn oo min maadati waaxida axaduhumaa iijaabi walaakhar salbi wa bikhtilaafihimaa ikhtilaafkooga fi liijaab wasalbi saaraa didayni laba iska soo horjeeday noqdeen wa yusama aljamcu bayna shay-ayni wa didihi waxaa lagu magacaabaa shay iyo kaka soo horjeeda marka lagu kulmiyo fi lamhilati lmutaqadima wa ashbaahiha dibaaqan gayra anahu fi lmithaalayn alawalayn yudcaa waxaa lagu magacaabaa dibaaq liijaab wa fi lmithaalayn alakhiyayn yudcaa dibaaq salbi alqaacida adibaaqu aljamcu waa in la kulmiyo bayna shayi shayga iyo wadidihi kaka soo horjeeda fi lkalaam wahwa nawcaan tibaaq liijaab wahwa maa lam yakhtalif fiihi kayna iskhilaafin weeyaan andidaani labada iska soo horjeeda iijaaban wa salban iyo ibaaq salbi wahwa makhtalafa fiihi kay iskhilaafaan weeyaan andidaani labada iska soo horjeeda iijaaban wa salban tamriinaat bayin waxaad caddaysaa mawaadica ibaaq meelaha ibaaqu uu ku jiro fi lamhilati alaatiya wawadix nawcahu fi kuli mihaal qaala tacaala aw waman kaana maytan faaxyaynaahu war ka noqday mayd eenu noolaynay ka mayd ahaa eenu noolaynay aayaddan waxay kusoo degtay nin gaalo islaamay kolkaa waa balaaqa waa isticaara oo ma aha nin maydoo lasoo nooleeye waa nin gaal ahaayo soo islaamay kolkaa maytan iyo iyo axyaynaahu labadaasuu dibaanba ku jira ma iijaabiba mise waa salbi waa iijaabi ducbil ilkhusaaci wuxuu yidhi laa tacjabii ya salmu min rajulin daxika almashiibu bira'sihi fabaka laa tacjabi hala yaabin buu yidhi ya salmu salmaay min rajulin nin hala yaabin daxika almashiibu ciradu ay ka dulqosashay bira'sihi madaxiisa oo fabakaa oohin qabsaday inanay buu yidhi haddaad aragto nin ooyaya intay ciradii madaxiisa ka dulqosashay waxba hala yaabin halkee buu dibaaqa ku jiraa waa daxika iyo iyo baka mayna iska soo horjeedin qosol iyo oohin baa gabayga ku wada jira dee markaa wa qaala albuxtuli wuxuu yidhi yuqayid lii min xayu laa aclamu nawa cafwan wa qaala gayruhu wuxuu yidhi calaa anani raadin bian axmila alhawa waakruja minhu laa calaya walaa liya calaa anani anigu raadin waxaan raalli ku ahay bian axmila alhawa inaan jacaylka xambaaro inaan jacaylka xambaarad ana diyaaru abuu yidhi wa akhruja minhu aan ka baxo laakiin laa calaya kayayna dushayda waxba saarayn oon ani waxba laygu lahayn walaa liya ana anan waxba ku lahayn laa calaya walaa liya waxba anigoon laygu lahayn ana anan dad waxba kulahayn halkeebu haddaba ku jira labadayna iska soo horjeeda calaa iyo laamka calaadu waxay sheegtaa maxay waxa adiga lagugu leeyahay laamkuna wuxuu sheegaa waxaad adigu leenahay waa ijaabi markaa yuqayidu halkuu yada iga hoos dhaba inuu yada i fadxiyaan doonayay arma idin yada yuqayidu mise yuqayadu buu yidhi tadambe tadambe waa in la fadxiya ha aniga tadambe iga kasriyey maogtahay yuqayadu li yuqayadu li min xayu laa aclamu nawa wayasri ilaya shawqu min xayu aclamu yuqayadu li waxaa lai diyaar gareeyey min xayu makaan laa aclamu anan ku ogeyn ana waa kala tega meel anan kala tagba ku aqoon baa laigeynaya buu yihi wayasri ilaya waxaa ila socda oo ila guuraya ashawqu kalgacayl min xayu meel buu iila guuraya aclamu aan garanayo bartaan garanayana wuu igala tegayaa buu yidhi oo ku jira laa aclamu iyo aclamu waa dibaaqa maxaa la odhanaya ma mise ijaabi muqanac alkindi wuxuu yidhi lahum julu maliin tatabaaca lii hinaan wain qaala mali lam ukalifhum rifdaan waa ilmaadeeradii buu la hadlayay nimanku si xun bay ugaleen lahum waxay iska leeyihiin jullu maali maalkayga intiisa badan iyagaa iskale in tataabacali hadduu isku kay raacraaco dinan hanti haddaananu hanti yeesho tolkay tolkaybaaba iskale buu yidhi inta badan wain qalla maali hadduu maalkaygu yaraadana lam ukalifhum kuma kalifo rifdan inay wax isiiyaan war wax isiiya ma idhaa gabayga wuxuu u tiriyey hanti badan buu lahaayo siduu tolkii uu magta uga bixin jiray wtolkay lagu yeesha aniha laysoo doontu odhan jiray ayuu gebigiisuba musalafay uu kacay markuu kacayba inan yar ayuu doonay inantii yarayd markuu doonay ayaa la yidhi dee waxba siin mayno inantayada dadkii tolkii ahaabuu ka doonay isna tolkii weeyaan kuwa ku odhanayaa faqiir baa tahay oo waxba ku siin mayno gabayganuu tiriyey markaa lahum waxay lahaayeen buu jullu maali hantidayda badankeed in tataabaca liqinan haddii maalku isku kay raacraaco wain qalla maali hadduu hantidaydu yaraatana lam ukalifhum kuma kalifo riftan inay waxisiiyaan haddaba halkaa maxaa iska soo horjeeda qalla iyo iyo waxaa iska soo horjeeda maxay iyo jul baa iska soo horjeeda jul oo akar ah qalla oo dee qaliil ah wa qaala tacaala walaakina akar annaasi dadka weynankood laa yaclamuun waxba ma yaqaaniin yaclamuuna waxay yaqaaniin aahiran muuqaal min alxayaati dunya muuqaalka sare adduunyadan waa gaalada nimankan gaalada ah laa yaclamuun iyo yaclamuun dibaaqu muxuu noqonayaa salbi laha naftu waxay leedahay maa kasabad waxay shaqaysato wa calayha waxaana lagu leeyahay maktasabad wixii ay qabsato lahaa iyo alayha laamka iyo calaada wey laamka waaa loo isticmaala wii nafciyo faaid kule calaadana way dhib kugu haya maadaduna way kala badantahay tahay agga sarfiga marka la joogo kasabad waa saddex ficil iktasabana waa shan waxaa la dhahda tadulu karat xuruufi alaa karat bacda waxaa lagu tusinaya ilahay naxariistiisa aayadda kutusinaysaa kasabad waxaad si yarro oo fudud u qabsateed ajir ku heli iktasabana waxaad si weyn u qabsatay buu ilaahay dembi kaaga qoraya wa qaala sama bn wuxuu yihi saliin jahilti naasa canna wacanhum falaysa sawaan caalimun wa jahuuluun gabadh buu soo doonay oo gabadhiibuu nin labaad ka soo daba doonay isagoo gabadha u sheekeeyu nin kalena sheekadii gabadha dhinac kale ka soo galay markaa markay gabadhii labadii nin u wada sheeko tegeen ayuu samaw al ka gaadhsiiyo wuxuu yidhi salii warso buu yidhi annaasa dadka salii warso annaasa dadka cana xagga yaga iyo wa canhum xaggooga dadka soo warayso falaysa sawaaan ma sina caalimunka wax og iyo wajahulunka wax ogeyne in jahilti waa muctarido muctarida ma soo dhigana berigii dhawey in jahilti waa muctarido salii su-aal annaasa dadka cana xagga yaga iyo wa canhum xaggooga falaysa sawaaan ma sina caalimun wajahuul salii weydii in jahilti haddaadan waxba ogeyn annaasa dadka wax canaa xagga yaga iyo wa canhum xaggooga falaysa sawaan ma sina caalimun halkeebuu ku jira haddaba imika dimaaqu caalim iyo jahuul dimaaqaasi muxuu noqonayaa ijaabi qaala alfarasdaq wuxuu ihi yahju isagoo caayaya bani kulayb waa wuxuu caayayaa bani kulayb nimankii la odhan jiray buu caayaya qabaxa ilaahu bani kulaybin inahum laa yaqdiruuna walaa yafuuna bijaarin qabaxa lilah allaha duleeye buu yidhi allaha xumeeyo bani kulaab reerka reer beni kilaab allaha xumeeyo reer beni kulayb allaha xumeeyo qadaxa alilaah allaha xuneeyo beni kulayb reer beni kulayb allaha xumeeyo inahum iyagu laa yaqdiruun dadkaba ballanta kuma jebiyaan weligood ballan ma jebin buu yidhi khaaimiin ma noqdaan weligood waxba ma khaaimaan buu yidhi oo muxuu u caayayaa sifo fiican bayba leeyihiin ma khaaimaan buu ku caayayaa reerkan wuxuu leeyahay khaaimnimo la-aantan ma waxaad u moodaysaa inay u geysay daacadnimo war ducfi baa ugeeyey buu leeyahay ducfi baa u geeyey oo taag baa halkaa dhigtay inay weligood wax qaa'imi waayaan daacadka ma aha waa ducfi bay ka tahay qabaxa alilaah allaha duleeyo bani kulayb ree bani kulayb allaha duleeyo inahum iyagu laa yaqdiruuna ma jebiyaan ballanta walaa yafuuna mana oofiyaan bijaarin dadka jaarka u ah xaqiisa qof jaarkooga ah xaqii uu lahaa ma oofiy waxba uma qabaan uma qaban karaan jaarka jaarkooga haddii la dulmiyo ma difaaci karaan maxaan haddaba haynaa waxaynu ku haynaa laa yaqdiruun iyo laa yaqdiruun iyo walaa yafuun baynu ku haynaa waa yaqdiruun oo ballan jebina ah iyo yafuun oo ballan oofina ah, sax weeyaan kolkaa labadaa erey nafyiga ha eegine waxa weeye dibaaqu salbi maaha waa dibaaqulijaab weeye abu sakrin alhudali wuxuu yihi ama wa ladii yabkaa waalxaaka wladii amaataa waaxyaa waladii amruhu lmru amaa waladii kii baan ku dhaaranayaa buu yidhi abkaa ka oohiye kuu doono waadxaka haddana ka qosliye kuu doono waladii kiina waan ku dhaaranayaa buu yidhi amaata dilo kuu doono waaxyaa nooleeya kuu doono waladii kiina waan ku dhaaranayaa amruhu lmru amarkiisuni uu amarka yahay allaha kuu doono ka qosliye kuu doonona ka oohiya kuu doono dilo kuu doonona nooleeya amarkiisunina uu amarka yahay allahaasaan ku dhaaranaya buu laqad tarakatnii wad way iga tagtay gabaygaasi ma gabayga horu la socdaa laqad tarakatnii way iga tagtay axsud lwaxsha anigoo uwaadha xastaya an ara baanan ka xastayaa inaan arko khaliilayni laba saaxiib minha xaggeega ka socda oo laa yaruucuhumaa laa yaruucuhumaa uuna ka argagixinaynin addacru argaguxu uuna ka nixinaynin dacr waa khawfka ma og tahay uuna ka argagixinaynin waxaanu ka soconnaa abkaayaa kasoo hor jeeda adxaka amaatayaa kasoo hor jeeda axyaa maxaynu halkaa ku aragnay markaa dibaaqu maxay iijaabi qaala alxamaasi wuxuu ihi taahartu astabqi alxayaata falam ajid linafsi xayaata mila an ataqadama wuxuu ku leeyahay ciidanku markuu dagaalka galaan waan yaro dhuuntaa si aan usii noolaado laakiin waxaan ogaaday buu yihi nolol baan raadinaye ila noloshuba waxay ku jirtaaba buu yidhi inaan xagga hore u kaco sida lagu amaanayo iyo geesinimadaaduc nooca ay tahay waxay soo baxaysaa markaad ciidanka xagga hore ka dagaalanto taharartu astabqi lxayaata falam ajid linafsi xayaatan mila an ataqadama taakhartu dib baan u dhacay astabqi anigoo doonaya inaan baaqi yeesho alxayaata nolosha falam ajid maanan helin linafsii naftayda uma helin xayaata nolol mil an ataqadama oo lamid ah inaan horay u galo oo kale nolol inaan horay u galo u dhiganto oo kale maba hayaba buu ku leeyahay taakhartu astabqi xayaata falam ajid linafsiya xayaatan mila an ataqadama taakhartu iyo ataqadama ka warrama dibaaq ma udhexeeya taakhartu iyo ataqadama dibaaq baa udhexeeya waana dibaaquliijaabi layliska labaad iskaga soo tag ile uu ka shaqaysan yahay saddexaadka laftiisa iskaga soo tag uu kaaga shaqaysan yahay afraad uu kaaga shaqaysan yahay shanaad uu kaaga shaqaysan yahay لaadka halka bayd اشhرح الbyt aلآtي وbayin نوعa طباaqi bه beydkana waad شharxi doontaa طبaaqa ku jiraa nooa uu yahayna waad cadayni nooa uu yahayna waad cadayni والshayb ynhd في شhباaب كأنh layl yasix بجانبyه نhاar والshayb ciradu ynhadu waxay kasoo hingataa fi shabaabi dhallinyarnimada way ku soo hingataa kaannahu waxaabad moodaaba laylun habeen yasiixu uu ku qayliyayo bijaanibayhi labada dhinac nahaarun maalin yari cirada iyo timaha cad iyo timaha madow markaad eegto horta qofku halku ka ciraysta ma taqaanin labadan dhinac buu ka ciraystaa timihii kaloo madow ay labadaa dhinac waxoogaa caddaana sameeyaan kolkaa wuxuu ku leeyahay cirradu waxay kaga soo hingataayey kaga soo boodaa qofka labada dhafoor waxaad moodaa labada dhinac maalini ay kaga qayliyeyso maalintan ku qayliyeysaa waa ciradii yarayda halgan jirto way kusii faafaysaa markaa ma og tahay washaybu ciradu yanhadu fi shabaabi kaanahu washaybu yanhadu fi shabaabi kaanahu laylun yasiixu bijaanibayhi nahaarun washaybu iradu yanhadu way hinganaysaa fi shabaabi dhallinyarnimada ayay ku hinganaysaa kaannahu waxaba la moodaaba laylun habeen baa la moodaa yasiixu uu qayliyayo bijaanibayhi labadiisa dhinac nahaarun maalin ay kaga qayliyayso maxaynu maraynaa markaa washaybu yanhadu fi shabaabi kaanahu laylun yasiixu bijaanibayhi nahaarun soo saara bal halkaa haddaba dibaaqa ku jiraa waa shayb iyo iyo shabaab haye leyl iyo iyo nahaar okay leyl iyo nahaar welibana iska qaata leyl iyo nahaar dibaaqaasi waa dibaaqul iijaabi wey maaha dibaaqu salbi almuqaabala ayaa inoogu soo xigta biidn اllahi tacaala muqaabala ayaynu haynaa almuqaabala ayaynu haynaa insha allahu tacaala bartaa hainoogu joogo wallahu aclam